بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا ودين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد waxaynu shalay toole ku dul istaagnay xadiidka shan iyo soddonaad xadiidu abi hureyra ee rasuulku sal allahu alayh wasalam uu tilmaamay laa taxaasaduu haysxaasidina walaa tanaajashuu iibka ha isku kordhino ha isku siyaadinina walaa tabaaqaduu ha isnicina walaa tadaabaruu ha isku daba jeedinina walaa yabic bacdukum calaa bayci bacdin barhkiina barhka kale yaanu wax ku dul iibinin wakunuu cibaad allahi ikhwaana waxaad noqotaan addoommihii ilaahay oo walaalo ah laa yadlimuhu almuslimu akhu lmuslim muslimku waa walaalka muslimka kale laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yakhduluhu ma hoojiyo oo garabkiisa kama baxo walaa yakdibuhu ma beeniyo walaa yaxqiruhu ma ma yaraysto oo ma liido altaqwa haahuna alla ka cabsigu halkaas ayuu ku sugan yahay wa yushiiru ilaa sadrihi halaaa maraatin saddex jeerna rasuulku laabtiisa ayuu tilmaamay bixasbi imri'in min ashar qof waxaa shar ugu filan an yaxqira akhaahu lmuslim walaalkiisa muslimkaa inuu yaraysto o uu liido kullu lmuslimi cala lmuslimi xaraam muslim kastaaba muslimka kale xaaraan buu ka yahay damuhu wa maaluhu wa cirduh dhiiggiisa maalkiisa iyo sharafkiisuba rawaahu muslim xadiidkan fawaaid aada u waaweyn oo fara badan ayaa ku sugan fawaaidka ku sugan waxaa ka mid ah xathu lislaam cala alukhuwa aliimaaniya islaamka oo aada u dhiirigelinaya walaalnimada iimaanka ku dhisan almuslimu ahu lmuslim muslimku waa walaalka kale ee muslimka kale sidaasoo kale waxaa ku sugan alibcaadu an alibcaadu can اlnisaacaati canhum ama ibcaadu اlnisaacaati canhum iyaga markaasi in laga fogeynayo waxaa la yidhahda muranka iyo isqabqabsiga in laga durkinayo wixii keeni lahaa oo dhan ayaa markaa loo diido laga xaaraantinimeeyey hadday tahay xaasidnimo hadday tahay tanaajush mid wax ku kordhiya ka kale walaalkii albeycu calaa beyc inuu mid markaas waxa wey wax iibsanaya ku dul iibsado inay labadii qof markaa kala jeestaan inay isnacaan waxaasoo dhan wixii dadka markaasi nisaacaadkii muranka u keenayay oo markaas waxa weyaan loo diiday inay la yimaadaan sidaasoo kale waxaa markaasi xadiidka ku sugan dadka markaasi muslimiinta ah in waxaa la eegayaa uu yahay xagga ilaahay marka laga eego qalbiga oo culimmadu waxay yidhahdaan alaslu fi taqwa alqalbu alla ka cabsiga waxaa asal u ah qalbiga ayaa asal u ah alla ka cabsiga ilaahay subxaanahu watacaala uu rabaana waa ka qalbiga ee ma aha ka daahirkeena dusha sare ka muuqda waa ka rasuulku uhi sala allahu alayh wasalam ina allaha laa yanduru ilaa suwarikum wala ila ajsaadikum walaakin yanduru ila quluubikum wa acmaalikum ilaahay eegi maayo qaabka aad u samaysan tihiin iyo jidhkiina quruxdiisa foorxumadiisa dherarkiisa gaabnidiisa waxa ilaahay eegi maayo walakin yanduru ilaa quluubikum wa acmaalikum qalbigiina iyo camalkiinu ilaahay aalacanaya marka maxalu muraaqabat illaah waa alqalbu meesha ilaahay u muraaqabeeya waa qalbiga wey u ilaahay eega subxaana wa tacaala waxaana laga qaadanaya hadalka uu rasuulku uhi attaqwa haahuna wa yushiiru ilaa sadrihi halaaa maraat rasuulku laab buu sheegay laakiin qalbi muu sheegin xageenu ka keenay inaynu idhaahno alslu fi taqwa alqalbu waxaanu leenahay laabta rasuulku uu tilmaamayo laabta qalbigaa ku dhex jira dee qur-aankaanay taasi ku caddahay fainaha laa tacma absaar walakin tacma alquluub alatii fi suduur buu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala kuwan lagama indhabeelo laakiin waxaa laga indhabeelaa indhaha qalbiga laabta ku jira ku yaala buu ilahay yihi subxaana wa tacaala qalbigeenu laabta ku dhex jiraa waayay marka la leeyahay attaqwa haahunaa alla kacabsigu waa halkaa macnaheedu maaha ihmaalu daahir wa cadamu liktiraahi bih in daahirkaaga aada ihmaalinayso aan waxba laga soo qaadaynin isla markaasina aan loo fiirsanaynin shareecadu qawaaniintii ay u dajisayna aan waxba laga soo qaadayn saa maha macnuhu oo dadka qaarkood ayaa marka waxyaalaha daahirka ku saabsan lagala hadlo wilaha surwaalka waa korskaga qaad surwaalkaad jiidayso koorskaga qaad aynantii lagu yidhaahdo walaalo jirkaaga astur oo xijaabka markaas waxa weeye sharcigaa qaado dadba waxay koodhanayaan attaqwa hahuna alla kacabsigu halkaas ku jiraa dharkayga iyo garhkayga iyo xijaabkayga iyo maxaa waxaa ka eegeysaa alla kacabsigu halkaas buu iigu jiraa waxaynu leenahay kuwa noocaasiya kadabtum allah been baad sheegteen waayo low barat quluubukum labarat jawaarixukum hadday quluubtiina wanaagsanaan lahayd oy dhabtahay alla kacabsi ku jiri lahaa xubnihiina wanaagsanaan lahayd ka muuqan lahayd xadiis horena waxaa idinku soo maray inuu rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam alaa wa ina fi ljasadi mudqa ida salaxat salaxa aljasadu kulluh wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluh alaa wahiya alqalbu wa rasuulku uhi sala allahu calayhi wasalam jirka waxaa ku jirtaa waslad yaroo markaas waxa weeyaan jirka ka mida oo hadday hagaagto jirka oo dhanba uu hagaagayo hadday xumaatana jirka oo dhaniba uu xumaanayo marka hadduu qalbigaagu wanaagsan yahay raadkiisu halkuu ka muuqanayaa jawaarixdu ka muuqanaya hadduu qalbigaagu qariban yahayna jawaarixdaada iyo xubnahaaga ayuu ka muuqanayaa marka qofka dushiisu ay qariban tahay ee le attaqwa haahuna waa beenaali weykaas alla kacabsigu hadduu halkaa ugu jiro dushiisa sare ayay qofkasi markaas waxa weyaan ka muuqan lahayd marka alshaan tacaarud kama dhexeeyo in attaqwa haahuna iyo in daahirkiina ictinaagiisa iyo ilaalintiisa la siiyo iskama so iskama hor imanayaan oo tan waa asalkii ilaa halkani ay hagaagtana meel kale hagaagi mayso sheekhu la odhan jiray sufyaan ibnu cuyayna raximahu llah ayaa wuxuu odhan jiray eh, wuxuu odhan jiray markaasi man xasunat sariiratuh qofka hoostiisu ay hagaagto dushiisa hoostiisa waxaan jeeda qalbigiisu qofka uu hagaagiyo sariiradiisu isla markaasina waxa weeyaan takafala allahu biixsaani daahiri ilaahay wuxuu dusha u ritu qaatay inuu isaga hagaajiyo isaga dushiisa sare inuu hagaajiyo halkana asala markaa laakiin dusha sare laga maarmi maayo iyadana in la hagaajiyo labadaasi waa laba isku xidhan oo markaas waxaweyaan kala maarmaynin waxaa kaloo markaas waxa weyaan laga qaadanaya xadiidka xusnu tacliimi nabiyi sala allahu alayhi wasalama bilqowli walficl sa rasuulku sala allahu alayh wasalam dadka si wanaagsan ugu bari jiray hadal iyo iyo ficil labadaba oo rasuulku sal alla alayh wasalam xadiiska qeybo ka mid a ah hadal buu ka dhigay qayba ka midana ficil baa ku jira attaqwa haahuna wa ashaara ilaa sadrihi laabtiisa ayuu tilmaamay marka ishaaraduna waa ficil weey marka qofka in mararka qaarkood ficil wax lagu fahansiiyaa iyada lafteed waxay ka mid tahay min xusni tacliim tacliimta wanaageeda ayay ka mid tahay waay xadiidkaasi shalay baynu kolley akrinay intaas baynu iskaga dhaafaynaa xadiidka lixiyo laba lixiyo soddonaad can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiyi slى اllah عalayh waslm qaal man nafasa can muؤmini kurbat min kurab الdunya nafasa allah canhu kurbat min kurab ywmi اlqiyaamة qofka markaasi ka fayda ee ka fudaydiya qof mu'mina kurba iyo dhibaato haysata oo kurbooyinka iyo dhibaatooyinka adduunka ka mid a nafasa allahu canhu isagana ilaahay wuxuu ka fudaydiyaa oo uu ka faydaa kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama kurbo ka mid a iyo dhibaato ka mid a dhibaatooyinka maalinta qiyaamo dadka haysta waman yasara qofkii u fudaydiya calaa mucsirin mid markaasi xaaladdu ay ku adag tahay waalshee mucsirka waxa la yihahda jeer qofka aan gacanta waxba ku haynin ee waliba dayni wax noocaasa lagu leeyahay haddaa dayntii ka fudaydiso yasara allahu calayhi fi dunya walaakhira isagana ilaahay baa ka fudaydiya adduunya iyo aakhiraba waman satara musliman qofka astura qof muslima satarahu allahu fi dunya walaakhira isagana ilaahay baa adduunya iyo aakhiraba astura wallahu fii cawni lcabdi ilaahay wuxuu ku sugan yahay addoonka caawintiisa maa kaana alcabdu fii cawni akhiih inta addoonku uu ku yahay walaalkii caawintiisa waman salaka qofkii mara ariiqan wado mara yaltamisu fiihi cilman cilmi uu ku raadinayo sahala allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna sahala allahu lahu ilaahay isaga wuxuu ugu fudaydiyaa bihi ariiqan cilmigaa waddadiisa uu maray wuxuu ugu fudaydiyaa ariiq ila aljannati jannada uu ku gaadho wama jtamaca kuma kulmaan qowmun dad kuma kulmaan fii beytin min buyuut illaah guri guryaha ilaahay ka mida yatluuna kitaaba allahi iyagoo kitaabka ilaahay akhrinaya wa yatadaarasuunahu ma baynahum deedna markaas waxa weeyaan isku muraajacaynaya dhexdooda amase waxa weeyaan isku dhigaya dhexdooda ilaa hadday taasi dhacdase nasalat calayhim asakiina xasilooni ayaa kusoo degta asakiina waa xasilooni waashiyathum raxma raxariis baa daboosha ashiyathum way daboosha wey wadakarahum allahu fi man cindah ilaahayna wuxuu ka xusaa wuxuu ku xusaa kuwa agtiisa jooga dhexdooda ayuu ilaahay ku xusaa waman baطa'a bihi camaluh qofka camalkiisu uu dib u dhigo lam yusric bihi nasabuh nasabkiisu lama degdego oo markaasi hore uma qaado qofka nasabkii camalkiisa uu dib u dhigo nasabkiisa iyo meesha uu ka soo jeedaa hore uma qaado mar kale haddaynu ku celinno man nafasa can mu'minin kurbatan min kurabi dunya qofka ka fudaydiya qof mu'mina kurbo iyo dhibaato haysata oo min kurabi dunya adduunyada dhibaatooyinkeeda ka mida nafasa allahu canhu isagana ilaahay wuxuu markaasi ka fudaydiyaa kurbatan min kurabi yowmi alqiyaama dhibaato dhibaatooyinka maalinta qiyaame kamida waman yasara qofkii ufudaydiya fudaydiya calaa mucsirin mid ay hawshu xaaladdu ku culus tahay yasara allahu calayhi isagana ilaahay baa u fudaydiya fi dunya walaakhira adduunya iyo aakhiraba waman satara qofkii astura musliman qof muslima satara waman satara musliman satarahu allahu ilaahay baa isagana astura fi dunya waalaakhira addunya iyo aakhiraba wallahu allana fii cawni lcabdi addoonka kaalmadiisa ayuu ku sugan yahay maa kaana alcabdu inta addoonku uu yahay fii cawni akhiihi walaalkii kaalmadiisa waman salaka qofkii maro ariiqan wado yaltamisu fiihi cilman cilmi uu ku raadinayo sahala allahu lahu bihi ariiqan ila aljanna sahhala allahu lahu ilaahay wuxuu ugu fudaydiyaa bihi dariiqaa uu maray dariiqan wadda ayuu ugu fudaydiyaa ila aljannati jannada uu ku gaadho wama ijtamaca qowmun qola kuma kulmaan fii beytin guri min buyuuti illaahi ilaahay guryihiisa ka mida yatluuna kitaab allah kitaabka ilaahay iyagoo akhrinaya wayatadaarasuunahu fii maa baynahum dhexdoodana markaasi isku dhigaya oo isla muraajacaynaya ilaa haddii kale naزlat calayhim الsakiina xasilooni ayaa kusoo degtaa wa wahashiyathum الraxma naxariis baa daboosha wadakarahum allahu fi man cindah ilaahayna kuwa agtooda kusugan agtiisa ku sugan dhexdooda ayuu ku xusaa waman baطa'a bihi camaluh qofka camalkiisu uu dib u dhigo lam yusric bihi nasabu nasabkiisu ma horu mariyo xagga hore ma geeyo xadiidkan waa xadiis cadiima weeyi isagana markaa fawaaid fara badan ayaa ku sugan kow waxaa ku sugan markaasi alxathu cala altaraxumi bayna almuslimiin alxathu cala altaraxumi bayna almuslimiin dhiirigelin la dhiirigelinayo dadka muslimiinta inay isku naxariistaan oo waxaa lagu bilaabay man nafasa can muminin oo markaa qofkii muminkaa qofkii dhibaato ka dulqaada ah man yasara calaa mucsirin qofay xaaladdu ku culustahay qofkii u fudaydiya arrimahaas markaasi ayaa la sheegay waman satara muminan in dadka muslimiinta ahi ay isku naxariistaan dhexdooda sidaasoo kale waxaa ku sugan ana aljazaa min jinsi alcamal abaalmarintu hadba camalkaad samayso inay la nooc tahay aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay la nooc tahay hadba camalkaad samaysaa nooca uu yahay waad arkay man nafasa can muminin qofkii qof mumina dhibaato haysta ka dulqaada maa muxuu helaya isaguna nafasa allahu calayhi kurbata min kurabi yowmi alqiyaama isagana ilahay baa ka fudaydinaya waman yasara calaa mucsirin yasara allahu yasarahu allahu calayhi fi dunya walaakhira ilahay baa adduunyah aakhiraba u fudaydinaya waman satara musliman satarahu allahu fi dunya walaakhira qofkii markaasi waxa waya wixii uu sameeyo abaalmarinteedii buu helaya aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay la jinsiya la nooc camalkaad qabata hadba nooca uu yahay waxaan halkaa xoogaan yar dul istaagaya waxaa la yihahdaa satru lmuslimiin dadka muslimiinta in la asturo wa cadamu tatabuci cawraatihim cawraadkoodana aan la dabagelin oo aan la raarhaacin qofka muslimka ahi dhammaantii waa waa qof xaaraan ah in in lagu xadgudbo hadday maalkiisa tahay hadday dhiiggiisa tahay iyo hadday sharafkiisa tahayba wayna xadiidkii ugu dambeey imkaynu akrinaya bay ku jirtay badii kul muslimi cala lmuslimi xaraam damuhu wa maaluhu wa cirduh cirdiga qofkana markaasi in la asturaa waa waajib weeye in lagu xadgudbaana ma banaana bal waxaa la sheegay min arba riba alistiaalatu calaa cirdi lmuslim ribada noocyada ugu daran waxaa ka mid a qofka muslimkaa cirdigiisa in lagu xadgudbo oo la isku dhereeriyo rasuulkuna wuxu uhi sala allahu alayhi wasalam yaa macshara man aamana bilisanih walam yadkul اliimaanu fii qalbih laa tatatabbacuu cawraati اlmuslimiin waman tatabaca cawraatihim tatabaca allahu cawratah waman tatabaca allahu cawratahu fadaxahu walow kana fii qacri beytih wuxuu rasuulku ui calayhi salaatu wasalaam war dadka iimaanka afka un kala yimidow laakiin aanu weli qalbigooda gelinow laa tatatabacu cawraati lmuslimiin riwaayaadka qaarkood laa tatabicuu cawraati lmuslimiin dadka muslimiinta cawrooyinkooda ha dabagelinoo raaraacina waayo qofka walaalkii cawrooyinkiisa dabagala ilaahay baa isagana cawradiisa dabagala qofku ilaahay cawradiisa dabagalana wuu fadeexadeeyaa isagoo gurigiisa bartankiisa dhex fadhiyana ha noqotee ilahay baa fadeexadaynaya marka intaad adigu fadeexadoobi lahayd ilaahay ku dabageli lahaa eebahaaga dadka muslimiinta ceebahooda ha dabagelin dadka muslimiinta ah, astur waxaynu kusoo marnay xusnu lkhuluqa dadka si wanaagsan loola dhaqmaa inuu yahay maxay kumaa sheegaya xusnu lkhuluqi maca alkhalqi maxaan kusoo sheegnay haye maad far taagin <laughs> waa yaa kale a wa ixtimaalu ldaa basaaat lwajhi taasi waa xusnkhuluqa guud haye waa waa fadli fadaaisheeda kamida taasina sheekaasaa kaa dhadhow haye ya albir waayahay wax kale ha koraad maraatib lixsaan maraatib lixsan ma doon waxa doonina xusnulkhulqi maca alkhalq waay ha hay kayf laakin de hay karuqaad jazaka allahu khayra waxaynu nii markaasi waati nnaasa aladi tuxibu an yu'taa ilayk dadka ula tag waxaad jecesha adiga lagula yimaado intaasa xusnu khuluqa lagu soo koobaa waati nnaas aladi tuxibu an yu'taa ilayk dadka ula tag waxaad jecesha adiga lagula yimaado haddaad jecesha in lagu fadeexadeeyo dadka fadeexadee markaa laakiin haddaad jecesha aan lagu fadaxadaynin dadkaa fadaxadaynin adigu ma jeclin eebta eebta adigu le dadka in loo soo bandhigo maxaad dadka eebada usoo bandhigaysaa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dadka noocaasiya aad iyo aad markaas waxa u istinkaara arrinkooda bal uu ilaahay subxana wa tacaala cadaab adduunya aakhira u ballan qaaday ina aladiina yuxibuuna an tashiica alfaaxishatu fi ladiina aamanuu lahum cadaabun aliimun fi dunya walaakhira buu ilahay yihi subxana wa inay xumaan xumaanta dadka ku dhex faafto kuwaasi cadaab adduunya iyo cadaab aakhiraba way leeyihin bu ilaha wa tacaala markaa markaad ceeb aragto meelaha baraha bulshada kusoo qorin dad waxaad arkaysaa markiiba ceeb yar buu arkaya ama madaxda uu ka arko ama dadka kale caanka ah wuu nasrinayaa maanta dhan maxaad ka faa'idaysaa qofka ceebtiisu inay faafto allo waxaad ka faa'idaysaa ma jirto adduunya akhira midna waxba kusoo kordhin mayso naftaada halaagin dadka muslimiintana fadeexadooda ha ka shaqaynin astur carabtu waxay ku maamaan acqalu nnaas acdaruhum linnaas dadka waxaa u caqli badan ka dadka ugu cudurdaarista badan ee markuu ceeb arko yidhaahdo maxay wallaahi lacalla inuu qofka saaisaa ujeeday baa laga yaaba inaanu sidaa ujeedin baa laga yaaba dhinaca xun aan waxba ka eegina dhinaca wanaagsan wax ka eega acqalu nnaasi acdaruhum linnaas dadka ka ugu cudurdaarista badan ee dadka markaa cudurdaara ayaa ugu wanaagsan dadka ugu caqli badan marka weligaa iska ilaali dadka cawrooyinkooda iyo ceebahooda inaad dabagasho arrinta aad iyo aad ha looga fogaado waayo ilaahay subxaana wa tacaala ma jeclo qofka muslimka inuu noqdo faaxish iyo badii qof markaasi afkiisuu xun yahay oo markaa afxumo ka shaqeeya inuu noqdo ilaahay ma jeclo subxaana wa tacaala waayahay waxaa kaloo xadiidka ku sugan fadlu alab alcilmi sharci cilmiga sharcigaa ah, alabka la dalbo iyo fadliga ku jira weyn cilmiga sharciga in la dalba wawaa fadli aad iyo aad u weyn bal waxaan odhan karaa wax ka fadli badan maba jiraba marka laga tago shayada faralka shay sunno ah oo alabulcilmi ka fadli badani maba jiro say culimadu yidhaahdeen bal culimadu isku waafaqsan yihin wuxuu eh, rasuulku sal allahu alayh wasalam uu yihi fadlu lcilmi khayrun min fadli lcibaada fadliga cilmiga ayaa ka khayr badan fadliga cibaadada inaad maanta dhankaa salaat salaad ku jirto ama salaatuleyl dheh ama salaatu salaatuduxa dheh salaad sunnaa fara badan haddaad inaad tukato inaad saacad meel cilmi lagu baranayo fadhiisato boqol jeer waxaa ka khayr badan hal saacad oo aad cilmi meel lagu baranayo fadhiisato wuxuu hi cabdillahi ibn mascuud iyo cabdillahi bni cabaas iyo keyrkood baa laga soo naqliyey inay yidhaahdeen lian ajlisa majlisa cilmin riwaayadka qaarkoodna lian ajlisa majlisa fiqhin axabu ilaya min qiyaami leylati wa siyaami yowm inaan maanta dhan soomanaado isla markaasina caawo oo dhan salaatuleyl aan u taagnaado waxaan ka jecelahay maxay inaan saacad fadhiisto meel cilmi lagu baranayo ama diinta lagu fahmayo intaasaan ka jecelahay ba odhan jireen wuxuu ihi imaamu shaafici raximah laysa shayun afdalu min alcilmi bacda alfaraa'id ma jira buu uhi shay ka khayr badan markaasi cilmiga marka faraa-ida laga tago laysa shayun afdala min alcilmi bacda alfaraa'id imaamu axmed wuxu uhi raximah llahu tacaala alcilmu laa yacdiluhu shay idaa saluxat inniyatu fiih niyadu hadday wanaagsanaato cilmiga ku baranaysaa wax cilmiga u dhigmaa mama jiraba deedna markaasaa lagu ui wa kayfa tasluxu niyatu ya abaa cabdillaah abu cabdillaah iyo se niyaddu wanaagsanaasaa baa lagu yihi qaala tanwi rafca aljahli can nafsika wa can ikhwaanik waxaad niyeysanaysaa buu inaad naftaada horta jahliga ka dulqaado cilmiga adaa naftaada u baranay marka hore mar labaadkana dadka muslimiinta inaad gaadhsiiso ood iyagana jahliga ka kor qaado inaad saa niyooto niyadu ku wanaagsanaanaysaa buu imaamu zuhri raximah llah wuxuu yihi isaguna maa cubida allahu subxaanahu wa tacaala biafdala min alfiqhi ilaahay subxaana wa tacaala laguma caabudin eh, wax fiqiga la mida riwaayadka qaarkoodna maa cubida allahu subxaana wa tacaala eh, biafdala min altafaquhi fi ddiin diinta in la fahmo wax ka fadli badan ilahay lagu caabudaa ma jirto marka hadduu waa shay aad iyo aad iyo aad u qiimo badan xaafid alxakami kitaabkiisa ila aadaabta ee aalibulcilmiga uu kula hadlayo ayaa wuxuu dhexdiisa ku idhaahdaa yaa aalib alcilmi laa tabqii bihi badala faqad dafirta warabbi allawxi waalqalami qad disi alcilma wacrif qadra xurmatihi fi lqowli walficli walaadaaba faltazimi wuxuu ihi xaafid alxakami raximah llah yaa aalib alcilm laa tabqii bihi badala oo ninkaaga cilmiga dalbayow wax kale weliga ha ku bedelan cilmigaad baranayso laa tabqii bihi badalan ha raadin bedel kalood cilmiga barashadiisa ku bedelato faqad dafirta warabbi lawxi waalqalami waad guulaysatay hadduu ilaahay ku waafajiyay alabulcilmi ilaaha loox iyo qalinka iskale baan ku dhaartay qadis ilcilma cilmiga aahiro ahiir oon eh, alshaan qadarkiisa galo qadra xurmatihi qadarka uu leeyahay xurmadiisa garo fi lqowli walficli walaadaaba faltazimi qowlka iyo ficilkaba qadarkiisa ku garo ku sheeg aadaabtiisana laazim aadaabtiisana laga helo aadaabtii cilmigu u lahaa marka cilmigu waa shay aad iyo aad u qiimo badan imaamu nawwi wuxu uhi raximah llah ittafaqa alculamaa cala ana fadla alcilmi khayru min fadli lcibaada culimadu waxay isku waafaqeen in cilmiga fadligiisu uu ka qiimo badan yahay macnaheedu markaasa la macnaheedu maaha cibaada laga tegayo oo cibaada faraha laga qaadayo ila waxa ujeeda haday iska hor yimaadaan oy wakti aad cibaado sunnaa qaban lahayd iyo wakti aad cilmi dalbi lahayd ama aad muraajacayn lahayd isku soo beegmaan keebaad qaadanaysaa cilmigaad qaadanaysaa laakiin cibaadaduna waa maluub cilmiguna waa maluub oo cilmiga sababta loo baranaya waa maxay ha maxaa loga sheekh de lagu camal fala soo maa mise inaad masaa'il urursato ma doonaysaa taas waxba kusoo kordhin maysadii soo saa maaha waxaa la yidhi hatafa alcilmu bilcamal fain ajaabahu waila irtaxal cilmigii wuxuu u yeedhay camalkii hadduu soo ajiib yimaado uu joogaya cilmigu waila irtaxal ilaa haddi kale sana u iska tegaya cilmigu ku joogaaba walihaada buu odhan jiray sufyaan athawri raximah allah alcilmu ida lam yanfacak yaduruk cilmigu hadduuna wax kuu tarin hadduu wax ku tari waayo wuu ku dhibaya n marka cilmigu ama waa wax ku taro ama waa inu kudhibo labadaas mu dhexaysa n alqur'aanu xujatu laka aw alayka waa labadaa midun marka waxa weyaan cilmiga ha lagu dadaalo ha lagana feero buuxsado in kastood faa'iido meel ku aragtabana ururso alcilmu saydun wاlkitaabatu qayduhu eh, muxuu i markaas waxa weeyaan eh, wahiq quyuudaka eh, suyuudaka famin alxamaaqati an tasida hazaalatan wa tatrukaha bayna alkhalaa'iqi aaliqa wuxuuhi cilmigu waa ugaadh la ugaadhsanayo oo culimada iyo afkooda laga guranayo o laga ugaadhsanayo markaas wuxuu ku leeyahay markaasi cilmiga qor oo qeyd oo dabar ku xidho adiga u ka cararayaay alcilmu saydun waalkitaabatu qayduhu qoritaanka doqonimada waxaa ka mid intaad soo ugaadhsato ugaadh haddana dadka markaa dhex keenta iska sii dayso dad maanta intaad keenta tagto sakaare soo qabsato markaa hargeysa keento faraha ka qaado su dib ugu noqon mayso shakila-aan way noqonaysaa haddaanay meelaha dhexda kusii dhimanin marka waxa weeyaan lagu dadaalo walibana in kitaaba lagu dada kitaabo alsha laga qoro cilmiga oo deedna masaxda lagu bedelo isku daya cilmigu maha wax buwaagta ku qoran cilmigu waa maxay hilaabtaad ku sidato waxay odhan jireen salafku alcilmu maa dakala macaka alxamaam cilmigu waa wixii suuliya kula galaa suuliyada hooska ma sii dhigta kitaabka inaad sidataba haggaadaad sii dhigata waxstaawo dikri baa ku qorani dibadda ha kuusii yar yaallo laakiin laabta ku jira ma sii dhigan karaysaa waa maya kaasaa ilmi leedaha dab ku raacaya meeshaad joogta waa kuu marka kaa ku dadaal waxaa la yihahda ma fi sudur la ma fi sutuur cilmigu waa wixii laabaha ku jira maaha wixii warqadaha ku qoran kaas cilmi adiku maaha cilmiga wixii laabtaada ku jira weeyaan kainaad xifdida isku day adigoo alla kacabsi iyo ikhlaas iyo markaas waxa wey ilahay dartiina ku dadaalaya cilmiga markaas inaad u barato qodobka u dambeeya xadiidka aynu kaga baxaynaa waxa weeyaan ana atafaadula bilacmaal la bilansaabi walaxsaab ana atafaadula bilacmaal laa bilansaabi walaxsaab dadku waxay ku kala fadli badan yihiin waa camalka ay la yimaadaan laakiin maaha nasabka ay ka soo jeedaan dadku waxay ku kala fadli bataa waa maxay camalka ay qabtaan bay ku kala fadli badan yihiin ina akramakum cinda allahi atqaakum ka ilahay agtiisa idinku karaamada badani waa ka uga ka cabsiga badan saas darteed xadiidka maxaa ku jirta man baaa bihi nasab camaluh lam yusric bihi nasabu qofka camalkiisu dib u dhigo nasabkiisu hore uma qaado marka waxa weya ana atafaadula bimaada bilacmaal la bilansaabi walaxsaab nasabka laguma kala fadli badna weligaaba laan dheero sheego weligaana meeshaa doonta aduguna kasoo jeeda sheego lakiin hadduu camalkaagu dib kuu dhigo weligaaba in waxba ku tarayn aabbaha baa kan ahaan jiray iyo kan kal waahan jiray daad sidii farasdaq tiraada markaas waxa weeyaan ulaaika aabaa'i faji'nii bimilihim ya jar idaa jamacatna ya jariiru lmajaamicu waxay kugu soo kordhinayeen ulaaika aabaa'i wa kuwa aabayaasha intuu aabayaasha soo tiriyey wa kuwa aabayaashay buu i markaasi ee markaynu meelaha isku nimaadno bacar iyagoo kale kaalay laakiin iyagu waxay qabsadeen iyaga qabsaday aabayaashaa haddii hadduu aabahaa geel lahaa anaa dameer la dhaanta maanta dee soo saa dadka aabbahay baa geel lahaan jiray adiguna aad dawarsanayso maxay kusoo kordhinaysaa geel geeluu lahaan jiray waxba kusoo kordhin mayso hadduu shariif lahaan jiray ood adigu wadiic tahay aabbaha sharafkiisa waxba kusoo siyaadin maayo marka waa adu naftaada kor u qaad waxbaa ku daalin aabbahay iyo awoogaybaa kan iyo kan ahaan jiray taas waba kusoo kordhin mayso waay qodobka ku xadiidka kusixiga alxadiidu asaabicu whalaathuun can ibni cabaasin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama qaala fima yarwiihi can rabbih wuxuu yihi markaasi cabdillahi bni cabaas rasuulka wuxuu ka wariyey fii ma yarwiihi wixii rasuulkuna uu ka warinaya can rabbihi rabbigii uu ka warinaya tabaaraka wa tacaala tabaaraka bimacnaa tacaadama wuu weynaaday wa tacaala wuu sareeyey qaala wuxuu yihi ina allaha ilaahay kataba alxasanaati wasayi'aat wanaagyada iyo xumaanahaba uu qoray uma bayana dalika dabadeetna wuu caddeeyey mid walba wixii lagu gaadhayey faman hama qofkii ku hamiya bixasanatin xasano qofkii ku hamiya shay wanaagsan qofkii ku hamiya falam yacmalhaa dabeedna aan qabanin katabaha allahu cindahu xasanatan kaamila ilaahay xasano dhammaystiran ayuu qofkaasi siinaya wa in hama hadduu ku hamiyo biha yadi facamilaha dabeedna uu qabto katabaha allahu cindahu ilaahay agtiisa wuxuu u qorayaa cashra xasanaatin xasanaad tobana ayuu u qorayaa ilaa sabci mia ilaa iyo toddoba boqol ilaa sabci miati dicfin ilaa toddoba boqol oo jeer ayaa loo limilaabaya ilaa adcaafin kaiira iyo laablaabyo fara badan oo ilaahay mooyaane cid kale aanay garanaynin wain hama bisayi'atin hadduu xumaan ku hamiyo falam yacmalha dabadeetna aanu qabanin katabaha allahu cindahu ilaahay agtiisa wuxuu ugu qorayaa xasanatan kaamila xasano dhammaystiran wain hama hadduu ku hamiyo biha sayiadii facamilaha deedna uu qabto katabaha allahu ilaahay wuxuu u qorayaa sayi'atan waaxida xumaan keliya ayuu u qorayaa rawahu lbukhaariyu wa muslimu fii saxiixayhima bi hadihi lxuruuf waayahay mar kale haddaynu ku celino wuxuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam yihi fii ma yarwihi can rabbihi wixii rabbigii uu ka warinayey qaala ilaahay wuxuu ilaahay xasanaadki iyo wanaagyada waa qoray sayi-aadkiiyo xumaanahana waa qoray uma bayana dalika deedna arrintaa waa caddeeyey faman hama qofkii ku hamiya bixasanatin wanaag falam yacmalha deedna aan qabanin katabaha allahu ilaahay wuxuu u qorayaa cindahu agtiisa xasanatan kaamila xasano iyo wanaag dhammaystiran wain hama hadduu ku hamiyo biha iyadii hadduu ku hamiyo wanaaggii facamilaha deedna uu qabto katabaha allahu cindahu cashra xasanaatin ilaahay wuxuu u qorayaa toban xasano ilaa sabci miatin ilaa todobailaa toddoba boqol oo dicfin laalaab ayaa markaasi loo limilaabaya ilaa adcaafin kaiira ilaa laalaabyo fara badan ayaa loo limilaabaya oo ilahay ma cid kale aanay garanaynin wain hama hadduu ku hamiyo bisayiaatin xumaan falam yacmalha deedna aanu qabanin katabaha allahu cindahu xasanatan kaamila ilaa agtiisa wuxuu ugu qorayaa xasano dhammaystiran wain hama hadduu ku hamiyo bihaa xumaantii dabadeetana facamilaha uu qabto katabaha allahu ilaahay wuxuu u qorayaa sayi'atan waaxidatan xumaan keliya ayuu ilahay u qorayaa subxaana wa tacaala waayahay xadii xadiisyadiina soo maray iyo kuwa soo socda iyo kanba waxaynu ku arkaynaa fi ma yarwihi can rabbihi fi ma yarwihi can rabbihi maxaa looga jeedaa xadiidkani waa xadiisulqudsi baa loo jeedaa xadiisulqudsina waa alxadiid almansuubu ila allah waa xadiidka ilahay loo tiiriya subxaana wa tacaala ee ilaahay baa yidhi laleeyahay xadiisulqudsigu waa hadalkii ilaahay hase yeeshee qur-aanka arrimay ku kala duwan yihiin dhowr qodob baan idiin sheegi oo qur-aanka iyo xadiisulqudsigu ku kala duwan yihiin xadiisulqudsigu waa hadalkii ilaahay sida saxda ah lafdan wa macnan lafdiga meesha ku yaalla iyo macnihiisaba ilahay baa iskale laakiin qur-aanka muxuu kaga duwan yahay kow wuxuu kaga duwan yahay alqur'aanu takafala allahu bixifdihi waxa weeyaan lafdan wa macnan walam yatakafal xifd alxadiid alqudsiy lafdan wa macnan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu kafaalo qaaday qur-aanka inuu lafdigiisii macnihiisaba ilaalinayo xadiisulqudsigu saa maaha xadiisulqudsiga waxaad arkaysaa isagoo marka qalku le waa xadiisulqudsi daciifa lakin maaragtay wali aayad daciifa ayad aciif ma jirto aayadda qur-aanka dhammaanti waa mutawaatir ama alxadiidu اlqudsi qad yakunu haabita waqad yakunu daciifa labadaba uu noqon karaa qodobka labaad alqur'aanu mutacabadu bialfaadih duna alxadiidi اlqudsi qur-aanka alfaadiisa ayaa lagu cibaadaystaa alfaadiis waa cibaado waa ka rasuulku uhi sala allahu alayh wasalama man laa aqulu alif lam mim xarfun walakin alifun xarfun walaamun xarfun wa mimun xarfun deedna walxasanatu bicashri amhaaliha xasanadiina tobanbaa qofki loogu dhufanaya xarafka quraateed akhrida toobadkeesa qur-aanka lakin xadiisulqudsigu isagu saa maaha alfaadiisa laguma cibaadaysto sidaasoo kale waxay culimadu yidhahdeen markaasi alqur'aanu yuqra'u fi الصalaa walaa yajuuzu qira'aة اlxadiiث اlqudsiyi fi الصalaa badela اlqur'aan qur-aanka inta la iska daayo halkiis xadiisulqudsi salaada lama gelin karo oo ma odhan karti markaan faatixada akriyo xadiiskan baan akrinaya inta ka dambaysa halkii aayada dambe la gelin jiray ama suurada dambe inaad iska akrito in allah kataba alxasanaati wasayi-aat taa lagaa yeeli maayo quraanka aanka dhe salaada dhexdeeda laguma akriyo marka iyo furuuqda iyo furuuq kale oo fara badan ay culimadu sheegaanba waa udhexaysaa waayo xadiidkani arrimo muhiima ayuu ka hadlay waxaana ugu muhiimsan waxa weeyaan bayaanu sicati fadl اllahi wa lufihi lcibaadih bayaanu waxa weeyaan sicati fadl اllahi iyo wa lufi اllahi bcibaadih ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa iyo dheeraadka waa addoommada siiye ballaadhnideeda iyo dabacsanaanta addoomihiisa uu dabacsan yahay weynideeda waayo bal u fiirsado waxaa la yihi qofka xasana sameeya markay ugu yar tahay toban jeer baa la lalaabaya markay ugu yar tahay toddoba boqoloo jeerna waa la gaadhsiin karaa waanay kasii badan kartaa maxay taasi ku xidhan tahay iyadu calaa qadri aliimaani walikhlaas iimaankaaga iyo ikhlaaskaaga intuu leeyahay camalka aad ku qabatay bay ku xidhan tahay camalkaa markaad qabanaysay iimaanka ku jiray ee ku ee dhexdhacay camalkaas iyo ikhlaaskiisu intuu leegyahay ayay ku xidhan tahay walihaada ayaa asxaabta rasuulka ilahay markuu sheegay quluubtoodu inay saafi ahayd facalima ma fii quluubihim faanzla sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba qalbigoodu inuu saafi ahaa buu ilahay ka sheekeeyey ila ibtigaaa wajhi rabbihi laclaa walasawfa yarda marka abubakar laga sheekeynayey camalka uu qabanayo ilaahay dartii mooy wax kale ogama jira ilahay oga markhaati kacay subxana wa tacaala markuu ikhlaaskoodu taam noqday asxaabta rasuulka dadkii kale o dhan ka tegeen camaladoodu camalka yar ay qabtaan cid walba u ka sarreeya muxuu rasuulku uhi sal allah alay wasalam laa tasubuu asxaabii warooy asxaabtayda hayga caayina fawladii nafsii biyadihi low anfaqa axadukum mila uxudin dahaba maa balaga mudda axadihim walaa nasiifa haddii mid asxaabta rasuulka ka mid uu bixiyo waxaan jeedaa mid idinka idinka mid ah hadduu bixiyo buurta uxud oo dahaba gaari maayo mid asxaabta rasuulka ka midi ah intaa in leeg inuu bixiyo ama barhkeed inuu bixiyo oo culimada qaarkood cuntaa looga jeeda dahaba loogama jeedo intaa in laga cunto inuu bixiyo inaad u buurta uxudoo dahaba bixiso waxaa ka khayr badan ta intaas cuntada uu bixiye saxaabigu waayo wax iimaanka la socda iyo ikhlaaska la socda inaad sina u gaari karin ood markaas anaad agayn karin waayahay marka weeyaan xasanaadki waa la limilaabay laakiin sayi bal hadda eeg sayi-aad haddaad sayi-aad samayso lagu qorayaa toban sayi o waa sayiata waaxida xabad quraata lagu qoraya walihada bay salafka qaarkood hal aad u cajiib bay yidhahdeen waxay yidhahdeen cajibtu miman kaurat xasanaa eh, aaxaaduhu calaa casharaatih waxaan la yaabay yidhahdeen qofka xabad xabad yareeda loo qorayey ay ka tiro badato toban tobankii loo qorayey xabadda quruu sameeyo toban loogu dhufanayey iyo xabad qura xabadun loo qorayey ay ka badatay xabad xabadii la qorayey kaasi waa mid heelaayo oo dee shaqiya wey macnaheedu camal saalixa muu samayn jirin bay ka dhigan soo saa maaha maanta haddaad samayso boqol sayo iyo konton xasano intee isku noqonaya markaa shan ku dhufato maanta toban waa imisa soo konton maaha konton markaan toban ku dhufanana shan boqol masain waayo boqol sayo aan samaynay hal baynu ku dhufanay boqolkii waa imsa waa boqol konton xasanoo samayso shan boqol bay sii marayaan boqol sayi oo samaysana boqolkiin bay ku taagan yihiin miyaanay khasaare ahayn markaasi halka shan boqol aad ka haysato inaad shan kun oo sayi haysato oo sayi ay ka farabataan xasanaadkaagii waa khasaare weyn weeye bal mararka qaarkood toddoba boqol baa lagugu dhufanaya baa lagugu ihi xabadda quraataba toddoba boqol baa lagu dhufanayaa sayi weligeed xabad dhaafi mayso iyadoo haddaad si kasta u samayso sayi-adu laga yaaba inay weynaato laakiin sayi-a weyn unbay noqonaysaa laakiin sayi-aad noqon mayso farabadan waayahay xadiidkan culimmadu waxaa markaas waxa weeyaan ay ka qaataan arrimo dhowra ah. waxaa markaas waxa weeyaan laga qaadanaya xadiidkan ana alxasanaat akharu min asayi'aat inay xasanaadku sayi-aadka ka fara badan yihiin oo waxa weeyaan ay ka fadli badan yihiin waxaa kaloo markaas waxa weeyaan laga qaadanayaa ana alcazma bimathaabati alcamal go-aan haddaad qaadato go-aanku inuu la mid yahayna camalkii qabatay oo kale ana alcazma bimathaabati alcamal shaygii inaad camal qabatay oo kale ayuu la mid yahay haddaad go-aan shayga ku qaadato halkaas aad u yar fahantaan shayga la yihahda sayi-adu afar weji mid buu yeelan karaa xumaanta aad ku hamiyeysa ama aad wejiga koobaad qofku waa inuu xumaantii ku hamiyo deedna uu samayn raaciyo oo sameeyo ka maxaa loo qorayaa sayiatan waaxida qofkii wuu ku hamiyey laakiin uu kari waayey samaynteedii oo uu ka caajisay kaa maxaa la samaynayaa ha kor qaada dee kamusteene <laughs> ya sayiaa loo qorayaa dee waayo go-aan buu qaatay kol hadduu go-aan qaatay oo uu fulin kari waayey waa loo qorayaa un rasuulku soo moodha sala allahu calayh wasalam ida iltaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar laba qofoo muslimiina hadday seef iskala hor yimaadaan ka wax dilay iyo kala dilay labaduba naartay gelayaan markaasay rasuulku waxay ku dhahdeen yaa rasuula allah hada alqaatilu famaa baalu lmaqtuul kan waxbuu dilo garanaye kala dilay muxuu naarta ku gelaya isagu dee rasulku muxuu yihi sal ly slm inahu kaana xariisan calaa qatli saaxibih isba wuxuu ku dadaalaya walaalkii inuu dilay waa laga gacan horeeyoon marka hamigii buu la yimid casmi iyo go-aan buu la yimid laakiin ficilkii buu fulin kari waay u ka caajisay deedna waa loo qoray inuu markaasi sidii inuu dilay o kale ba laga soo qaada marka haddaad go-aan ku qaadatood fulin kari weydo ogow macsidaas oo kugu qoran tahay hadaad <laughs> soo maaha lakiin ku suurtageli weyday tuugnimadi way kuu qoran tahay n qodobka saddexaad waxa weyaan qofku inuu ku hamiyo shaygii isla markaasina isagoo ka caajisin uu iska daayo kamu caajisin uu iska daayey kaasi maxaa loo qoraya isaga a waxba loo qori maayo xasaniya sayi-a midnaba waa hadduu iska daayo uun faruun buu ka qaada uun cajsina ugamuu tegin ilaahay dartiina ugamuu tegin iska daayuun ka isaga laa yuktabu lahu shay waxba loo qori maayo ka ugu dambeeya waa qofka markaas ku hamiye xasanadii a sayi-adii dabadeetana ilaahay dartii uga taga khawfan min allah ilaahay dartii uga taga kaasi ayaa waxaa loo qoraya maxay xasanatun kaamila xasan xasana dhamaystiran baa loo qoraya ka darajooyinka noocaasiya ayay kala yeelanayaan garanaysa saddexdii nin ee uu kusoo degay dhagaxu markay eh, alshaan safarka galeen reer bani israiil intay god galeen deedna godkii uu ku daboolay dhagax mid walba camalkiisii saalixa ah ayuu ilaahay ku bariyey eh, waxaa garanaysaa ninkii markaasi yidhi eh, waxaan laan jiray gabadh aan ilmaadeernahay oo markaasi aan dumarka ugu jeclaa dabadeetana markii aan ka doonay xumaan way iga diiday dabadeetana maalin dambe ayay baahiyada qabatay oo ii baahatay inaan siiyo waxoogaa maala deedna waxaan kaga xiday bui markaas inay nafteeda ay makaniso dhiibto deedna markay markaasi maalkii aan siiyey nafteeda inay makanisay xaaladda halkii ugu dambeysay markaa marae macsi inaan sameeyo un ii harsan tahay ayaa waxay ku tiri uhi ittaqi walaa tafuda alkhaatama ila bixaqih war ilaahay ka cabso waxa weeyaan khaatamka xaqiisa mooye wax kale ha ku furin dabadeetana wuxuu hi ilaahay baan ka cabso alhadalka ay ku tidhi ayaa meel igaga dhacay deedna daraahimtiina waan u daayey isla markaasina macsidiina waan ka joogsaday ilaah haddaan arrinta adiga dartaa u sameeyey buui haddaan adiga dartaa u sameeyey fafruj maa naxnu fiih waxaanu ku jirna ilah naga fayd ilahna waa kaga fayday wax ka mid a marka camalkaad qabanaysaa sayi-adaad samaynaysaa dad ilaahay darti uga tagto waa marka lagu abaalmarinayo laakiin haddaan ilaahay dartii uga tegin inaad weligaaba kugu soo dhicinba weligaaba tusaale hadayna kugu soo dhicin khamri cab inaad khamri cabka ka tagtay ajar lagaga qori maayo ma garata sheekho hadda laakiin hadday maalin kugu soo dhacay horta maad iska cabtid agtaadana u yaalay suurtagal tahay deedna ilaahay xasato ood ilahay dartii uga tagto markaas weyaa marka lagu qorayo xasanatun kaamila xasana dhamaystiran waayahay <clears throat> xadiidka kusii xiga xadiidkaasi alxadiid aلthamin wاthalaaثuun can abi hurayrata radi allahu canhu qala qala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam in allaha tacala qaal kana waa xadiisulqudsi kale man caada lii waliyan qofka la colaytamaa lii waliyan weli ani i sugnaaday qofkii la colaytamaa faqad aadantuhu waxaan ogeysiiyey bilxarbi dagaal baan ogeysiiyey wamaa taqaraba ilaya cabdii addoonkaygu iiguma soo dhowaado bishayin axaba ilaya shay aan ka jecelahay mima iftaradtuhu calayhi wixii aan ku faral yeelay walaa yazaalu cabdii addoonkaygu ka zuuli maayo yataqarabu ilaya inuu igu dhowaado binawaafili sunnayaasha xataa uxibahu ilaa aan ka jeclaado fa idaa axbabtuhu markaan jeclaado kuntu waxaan noqonayaa samcahu maqalkiisa alladii yasmacu bih uu wax ku maqlaayo wa basarahu aladii yubsiru bih iyo aragga uu wax ku arkaayo wa yadahu alatii yabtishu biha iyo gacantiisa uu wax ku qabanayo wa rijlahu alatii yamshi calayha iyo lugtiisa uu ku soconayo wala in sa'alanii la uctiyanna weligaygaasi hadduu wax iweydiisto siiye oo siiye wala in istacaadanii hadduu wax iga magan galana la uciidannahu ka magangeliye oo ka magangeliye man caadaa lii waliyan qofkii la colaytama weli weli awliyadayda ka mida faqad aadantuhu bilxarb waxaan ogeysiiyey dagaal buu ilaahay yidhi wamaa taqaraba ilaya iguma soo dhowaada aniga cabdii addoonkaygu bishayin shay axabba ilaya layga kalgacayl badan yahay ama si aan ka jecelahay mima iftaradtuhu calayhi wixii aan ku faral yeelay walaa yazaalu cabdii addoonkaygu ka zuuli maayo yataqarabu ilaya binnawaafil inuu sunnayaasha iigu soo dhawaado xataa uxibahu ilaa aan ka jeclaado faidaa axbabtuhu markaan jeclaado kuntu waxaan noqonayaa samcahu maqalkiisa alladii yasmacu bihi ee wax ku maqlaayo wa basarahu aladii iyo araggiisa yubsiru bihi alladii yubsiru bihi oo markaa kaasoo wax uu ku arkaayo wa yadahu gacantiisa ayaa noqonaya allatii gacantaasi oo yabtishu biha uu wax ku qabanayo wa rijlahu lugtiisii ayaa noqonaya yamshi yamshi calayha ee uu ku soconayey walain sa'alanii hadduu wax weydiisto lauciyanahu siiye oo siiye walain istacaadanii hadduu magan galo wax iga magan galana la uciidanahu magangeliye oo magangeliye waayahay waxaa markaasi waxa weeyaan xadiidkan ku sugan eh, fawaaid fara badan waxaa ka mid ah ana mucaadaati wliyaa illaah ana mucaadaata wliyaa illahi min kabaa'ir اdunuub in ilaahay awliyadiisa lala colaytamaa inay ka mid tahay dembiyada waaweyn ana mucaadaata wliyaai illahi min kabaa'ir اdunuub sidaasoo kale waxaa ku sugan ihbaatu maxabat اllahi tacaala ihbaatu maxabat اllahi tacaala liahli اlacmaali الصaalixa ihbaatu maxabat اllahi tacaala liahli alacmaali alsaalixa dadka camalada wanaagsan sameeya in markaasi waxa weeyaan ilaahay uu jeclaanayo subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid a markaasi ana annawaafila tajlibu maxabbata allah inay sunnayaashu soo jiidaan ilaahay maxabadiisa iyo jacaylkiisa ana annawaafila tajlibu maxabbat allah ilaahay jacaylkiisa ayay soo jiideen nawaafisha iyo sunayaashu waayahay <clears throat> waxaa kaloo laga qaadanayaa ana min calaamaati xub illahi lilcabdi an yusadida jawaarixah ana min calaamaati xub illahi ana min calaamaati xub illahi lilcabdi an yusadida jawaarixah waxaa ka mida ilaahay subxaana wa tacaala calaamaadka tilmaamaya inuu addoonkiisa jecel yahay xubnihiisa inuu toosiyo waayahay haddaynu dhowr qodoba dabayo dul istaagno waxaa la yhi man caada lii waliyan qofkii weli awliyadeeda ka mida la colaytamaa horta weliyow maxaa tahay weligu waayo weligu talo ma wax duulaba ma wax biyaha dul lugeeyaba muxuu yahay weliga laba sifa haddii lagaa helo adiga laftaada weli baad noqonaysaa ilahay suu qur-aan ku sheegay subxaana wa tacaala alwaliyu waxa weya man aamana billahi wataqaah ilaahay qofka markaasi waxa weeyaan rumeeya kana cabsada labadaas sifa haddii lagaa helo waxaad noqonaysaa waliyu min wliyaa illah ilahay baa wuxu uhi alaa ina wliyaa allahi laa khawfun calayhim wala hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kanuu yattaquun kuwa iimaan laga helay allana ka cabsada labadaas sifuun baa loo baahan yihin waa xadiidkii horeyna soo maray ee odhanaya markaasi waxa weeyaan qul aamantu billaahi uma staqim aamantu billah dheh ilahay baan rumeeyey deedna toosnow inta haddii lagaa helo fa anta waliyun min wliyaa illah weli awliyada ilahay ka mid ah ayaa tahay waayahay weliga miyaa loo shardiyaa inuu karaamooyin yeesho ou noqdo markaasi waxaanay dadku samayn karin inuu sameeyo laa yushtarad lama shardiya taas awliyada ilaahay calaamadahooda kamid ma aha inuu weli kastaaba u karaamo wato ambiye maaha iyaguye ambiyada mucjizooyin nebinimadooda ay ku sugayaan lasoo raaciyaa laakiin aduu inaad welinimadaada sugto maa loo baahan yahay waxaa looga baahan yahay dad weli ilahi noqoto de ilahay baa weli kaa dhigtay laakiin aduu welinimadaada sugto looma baahna karaamo wuu yeelan karaa oo ilahay waa siin karaa awliyada ilaahay qaar badan oo ilahay wax ku karaameeye way badan yihiin aad bay u tiro badan yihiin asxaabtii rasuulka iyo dadkii ka dambeeyeyba laakiin uma aha baan idinku ui maxay shardi uma aha welinimada inaad karaamo yeelataa waayahay <clears throat> karaamada awliyada ilaahay ay helaan karaamaadka awliyada ilaahay ay helaan iyo karaamaadka awliyada shaydaanka ay helaan maxaa lagu kala gartaa waxaa jira qaar badan oo awliyaa shaydaana dadkana tusa waxyaalaha markaas waxa weyaan ay dadku la yaabaan maa taxaaru bihi lcuquul cuquushu ay la wareeraan bay dadka tusaan maxaa lagu kala soocaa markaas maaa lagu kala gartaa laba arrimood baa lagu kala gartaa markaan soo koobno arrinta koobaad waxa weeyaan markaasi eh, ana waliy allahi laa yaclamu xuduuda alkaraama ila bacda wuquuciha addoonka ilaahay addoomihiisa ka midi ma oga karaamadaasi inay dhici doonto ilaa markay dhacda dabadeed mooyaane karaamadiisu waxaa u dhacdaa si fajaa ah oo kadisa walihaada isagoo kasii sheeshay kenya mis oo le markaasi waxaas waxaas baan sameyn doonaa ta taasaan samayn doona ma ogaba bayna dhici doonta in kale waa sidii calishaan cumar khaaab oo kale radia allahu canhu isagoo mimbarka ku taagan ayaa wuxuu ar waxaa la tusay ciidan ka dagaalamaya ciraaq oo dhabarjimin lagu soo sameynayo ciidanka ay la dagaalamayeen isagoo magaalada madiine jooga halkaasunbaa tiifiya rabbaaniya looga furay dabadeetana halkaasuu ka dhawaaqay markaasuu yaa saariyat aljabal yaa saariyat aljabal war saariya buurta iska ilaali agga buurta ciidanku waay dhaheen cumar khataab codkiisa wada maqlayni sidii inuuna garab taagan yahay ayaad moodeysayba wa min karaamaati awliyaa illaah ilaahay awliyadiisa karaamooyinkiisa wax kamida wey waxaa kamid in ilahay ducada addoonka uu aqbalo oo min karaamaatihi bay ka tahay saxaabigii la odhan jiray sacd ibn abi waqaas ayuu cumar khaaab waqti waqtiyada kamida mida u magacaabay magaalada basra dabeedna way ka soo cawdeeno waxay yidhaahdeen sacdun sacdun la laa yuxsinu salaa salaada se loo tukada garan maayo ba ninkaan loo soo magacooday sacd ibn abi waqaas waayo wa axadu alcashara almubashiriina biljana tobanka janna loogu bushaari markaasay leeyihin salaada se loo tukada garan maayo dabeedna cumar khaaab ila isagu waa madaxweyne muslimiinta u sarreeyey waa lagala xisaabtamayaa u casilay dabeedna wuxuu u magacaabay camaar ibnu yaasir dabeedna marka camaar laftiisa ka soo cawdeen haddana dabeedna markaasu wuxuu u diray dad soo xaqiijiya bal waxaan sheegayn o dhab yahayin kale waayo sacd ibnu wabuqaas uu garanaya inaanu salaad marnaba aanu qaldaynin dabadeetna masaajidadii magaalada basro dhan baa la maray masaajid kasta waxaa la weydiinayey seebaa sacd u aragtaan iyo salaadiisa fa ahnaw calayhi khayraha khayr bay ku ammaaneen dadka badidoodii ilaa la soo gaadhay masaajid qolo la odhan jiray reer bani cabsi ay lahaayeen dabadeetana markii masaajidkii lasoo gaadhay nin baa ka dhex kacay markaasuu wuxuu ihi haddaad amaa in sa'altanaa sacdan haddaad sacadna weydiisay buu yidhi fa inahu laa yakhruju fi sariya walaa yacdilu fi lqadiya walaa yaqsimu bisawiya wuxuu ihi sacad daadna weydiisa annaga markay ciidan baxayaan ma raaco waa fulay buu leeyahy alshaab marka dadku ad iskula yimaadaan ee xukun in la kala saari la doonaya kama cadaalad sameeyo marka wuu ihi markaasi dadka wax u qaybinayana si cadaalad uguma qaybiyo dabadeetana sacad uu la socday waanu maqlaya hadalkiisa markaasuu wuxuu yihi isaguna wuxuu yihi markaasi ama in qulta haada haddaad sidaa tidhi ninow fala adcuwanna bihalaa anna saddex arimood baan ilaahay weydiisanayaa buuri subxaana wa tacaala saddex arrimood baad ugu sheegtay soo maaha anna saddex arrimood baan ilahay weydiisanayaa buuri subxaana wa tacaala markaasuu yihi allahuma in kana cabduka hada qaala hada kadiban wariyaa ilaah addoonkaagas duu istus iyo markaasi been warkaa u yidhi fa ail cumra ila cumrigiisa dheere wa ail faqra faqrigiisana dheere oo intuu nool yaha faqiir ka dhig wacaridhu lilfitan fitankana ilaa u bandhig buu ihi saddexdiiba ninkii waa asiibeen wuu weynaaye weynaay ilaa boqolka kor u dhaafay raawiga xadiiska warinaya wuxuu waxaan arkay isagoo xaajibaadkii waxa weya sunayaashiisu ishiisa kusoo duldhece maan arkay wuu ge dartii markii weynaaday markii dambe sidaasoo kale faqiir buu ku noolaa intuu noolaay oo dhan aaniyan isagoo oday weyn oo gabawey indhihiisu ay eh, sunayaashu indhaha kusoo dul dhaceen ayaa hablaha yare wadada marmar erin jiray oo nafta markaas waxa u keeni jiray dabeedna markaas marka lagu dhaha war nin weyn baa timaa isla yaabeyn wuxuu odhan jiray shaykhun maftuun asaabatnii dacwatu sacd waxaan hay buui oday weyn oo fitnaysan dacwadii sacad baa asiibtay bu jiray marka dadka awliya ilahi isku doonato halis baad iska ilaali hasku doondoonanin awliyada ilaahi subxaana wa tacaala dacawaadkoodu waa mustajaaba laakiin karaamooyinka inay helaan waajib mar walba maaha waayo tacriifta gogaa lagu kala gartaa waa maxay baan ku ihi awliyada ilahi iyo awliyada shaydaanka ninka weliga ilaahay ahi karaamadaas inay dhici doonta in kale warumaayo qodobka labaad waxa weeyaa markaasi laa taziiduhu ilaa taqwan wa markay dhacdana qofka waxay u kordhisaa alla kacabsi iyo isdhuldhigba iy u kordhisaa ama awliyaa shayaan labada cagsigooda weyaan yagu intaanay dhicinba way kaaga sii sheekeyn waayo waxaan shaydaan baa fulinaya ula shaqaysanaya u garanaya in la sameynayo saa dae wuxuu koonay hadda waxyaabaaa samayso dhici doonaa ama waxaa ma sameeya tu gacanta la laabtaabuu kooranayaa dabkaasaan ku laaqayaa maad igu laaqaysaa gacantaan ku walaaqayaa bu kooranayaa ama biyahaasaan dul cararayaa ma dul cararaysaa maan duulayaaye qofka addoon ad arto saa kugu laba ogow waa calaamatun min calaamaati wliyaai shayaan walaysa min wliyaa illaah duu kuusii sheegaba awliyadii ilahay kaas ka mid maaha shaykhulislaam taymiya qola u yimaadeen suufiyada ka mida dabeedna markaas waxay ku dhahaen dad baan u dhexgelaynaa ama noo dhexgelaysaa <laughs> dabeedna markaas sheekh wuxuu ku yihi hay waxaad samaysaan biyahan qaadoo kusoo daa biyaa kusoo maydhataan dabka dhex gashaan na wallahi waa dhexgelaya bu ku yihi <laughs> sheekh islaam taymiya khabiir buu ku ah moogtay arrimaha noocaasiya wuxuu ogaa waxyaalaha ay soo marmarsadeen oo sixriya oo markaasi waxa weyaan dadka ama yidha sarcaad u samaynaya ama dabka ka ilaalinaya ay soo marsadeen way diideen inay biyo kusoo maydhaan deedna wuxuu ku yihi bal waaya fartaasoo qura intaa maydhaan taa quraata taasun geliya ana waan gelinaya farta markaa way diideen deedna markaasaa lagu yihi hadday geliya ma gelin lahayd markaasuu yihi wallahi la adkhaltuha iqata billahi tacaala waan gelin laha u ilahay anoo ku kalsoon subxaana wataala inaan igu hoojinaynin marka alshaan haddaa aragto qofku isagoo ku shaygii ku fahanaya sheeg sheegaya taasi waa calaamad calaamada awliyada shaydaanka ka mid a aaniyan markay shaygu dhaco ama intaan u dhicin ka horba haddaad aragto isagoo takabur iyo kibir u kordhisay iyo qooq iyo dadka ilahay inuu ku cabsi geliyo taasi maaha min karaamaati awliya illaah min karaamaat shayaan weeye waxay artaa nin baa soo mariya xooladadu leeyihi markaasuu le haddaan neefka wankaa galaalana weyn iska bixin weydaan wallaahi inana xerada midhi ka soo baxayn aroorta markaasaa weli ilaahaya awliyada ilahay ma dadka dhibaan xoolaa dadka laayaan awliyada ilahay kuwa noocaasiya maaha dadka dhibaa ma aha ilma yaro baa u dhalanaya qof waxaa la ohanaya ilmaha haddaad wax ka bixin weydo caaw cunaha la qabani oo maxaa cunaha qabanaya dee shayaadiintiisu mid diraya isaguu ogyahay inuu qaar usoo dirayo ma garatay taasi waa shay iska macruufa marka awliyada ilaahay iyo awliyada shaydaanka taasba markaas waxa weeyaan lagu kala sooca qodobka labaad ee xadiiska waxoogaa inaan yar tacliiqiyaan rabaa halka uu yihi markaasi ilaahay kuntu samcahu aladii yasmacu bih wa basarahu aladii eh, yubsiru bih wa yadahu alatii yabtishu biha wa rijlahu alatii yamshi calayha arrimaha uu sheegay ee ilaahay u aragiisa gacantiisa lugtiisa looma jeeda ilaahay inuu gacantiisa lafteedii soo dhexgelayo iyo ishiisii lafteedii laakiin waxaa looga jeedaa waa annusrat watayiid inuu ilaahay iyo eh, wa watasdiid ilaahay inuu qofkii toosinayo una gargaarayaa loo jeedaa xubnihiisii oo dhan buu ilaahay ka warhaynaya meelaha waxyaalaha badan de marka ilahay saa isku tilmaamaan ay badan tahay ana dahr markuu alshaan ilahay uu tilmaamaya subxana wa taala oo kale yasubu bnu aadam addahra wa ana dahr in aadamuhu caayaya watiga ana waqtigii baan ahay ilahay waqti maaha laakiin waxaa loo jeedaa waa musarifu lwaqt wa mudabiruh ilahay ka waqtiga maamulaya ayaa markaas laga wadaa tanna waa saasoo kale unbay la mid tahay samcigiisa basarkiisa arrimahiisaaso dhan ba ilaahay baa toosinaya oo garab taagan ayaa loo jeedaa waayahay awliyada ilaahay haddaad doonaysa inaad ka mid noqoto camal saalixa uun la kaalay waxaana doqonnimo ah eh, si culimada qaarkood yidhaahdeen inaad awliyada daba dhigato ti awliyadan daba soconayaayo awliyadan caabudayaayo awliyadan baryayo awliya un ay kaaga dhegto waa doqonnimo intaad awliya daba socto de weli noqo intaad adigu weli daba socon lahayd bal adiga lagu daba socdee aduu noqo kala daba soconayo mintaas ka fiicna inaad noqoto atbaacda mise waxa fiican inaad weligaaba tabac noqoto iyadoo daba socoto ka fiican inaad adiga lagu daba socdo soo saa maaha shekh l ibnujawsi ayaa wuxuu hi haddii nebinimada lagu heli lahaa dadaal ood tidaahdo wallaahi anuu gaari kari maayo dadaalkaa nebinimadey asxaabtan kamid noqon doona iska daaye waa doqonnimo buuri taas iyo iyo qisarulhimma himadaadiioo gaaban dadaal kastoo la gelinayo nin kula midi gelinaya geli si aad nebinimo u gaadho hadday suurtagal tahay dee suurtagalba maataasi laakiin wixii kaa suurtagalaba inaad niyadaada hoos uga soo dhigtaa waa ceeb weeyaan kun rajulan rijluhu fi thara wahaamatu himatihi fi thuraya waxaa la noqda nin himadiisu waxaan ah, jeedaa lugihiisu ay dhulka ku taagan yihiin himadiisa iyo hamigiisuna uu xidigaha joogo saasaa loo bahan noqoto laakiin nin lugihiisa iyo hamigiisu isku meel taagan yihiin kaasi mid maaha way xadiiska ku sixigaa xadiiska sagaaliyo soddonaad can ibni cabaasin radia allahu canh ana rasuula اllahi salى اllahu alayh waslm qaala in allaha tajaawaza liummatii can اlkhaطأi wاlnisyaani wama stukrihu calayh xadiiثu xasan rawaahu ibnu maajah wاlbayhaqi wuxuu sheekhu uhi markaasi in allaha ilaahay tajaawaza liummatii tajaawaza lii can ummatii aniga wuxuu iigu dhaafay ummadayda alkhaطأa wixii gaf uga dhaca wاlnisyaan iyo wixii ila uga dhaca wama stukrihu calayhi wixii lagu dirqiyo ee lagu khasbo arrimahaas markaas waxa wey ilahay waa ka dhaafay in allaha tajaawaza ilaahay waa ka dhaafay lii can ummatii ummadayda ayuu iiga dhaafay alkhaطأa wixii gaf uga <clears throat> dhaca wاnisyaan iyo wixii ila uga dhaca wama stukrihu calayhi iyo wixii lagu qasbo arrimaha ilahay waa dhaafay subxaanaه wa tacaala ilaahay subxana wa tacala waa ka yidhi walaysa calaykum junaaxu fima akhطأtum bih walakin maa tacamadat quluubukum ilahi wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala dembi idinkama saarnaa wixii aad ku gaftaan si kama a idinka dhacaa laakiin wixii qalbigiinu u qastiyo taa wayaantaa dembiga ku leedihiin nisyaankuna waa qofkii oo shay waa adduhuulu can shay shaygii qofku inuuna maskaxdiisiiba ku jirinba maskaxdiisiiba shaygu ka maqan yahay waa ka rasuulku uhi sala allahu alayh wasalama man naama can salaatin aw nasiyaha falyusaliha idaa dakaraha midkiin haddii uu salaad ka seexdo amase uu iloobo ha tukado uun marka uu xasuusto laa kafaarata laha ila dalik kafaaro kale ma laha taa mooyaane buu rasulku ui alayhi salaatu wasalaam marka ilowgana qofka looga raaci maayo istikraah macnaheedu waxa weyaan ikraahu waxa weyaan qofka in la khasbo oo la dirqiyo haddaba arrimahan meesha lagu sheegay gaar ahaan alkhata wanisyaan waxaa lagaa dhaafayaa waa dembigii ka dhalan lahaa laakiin haddii aad ay ka dhalato khata'aaga iyo gafkaaga isiyaba marka ilowgaaga hadduu ka dhasho telef wax la yihahdo waxaad baabi'isay hadduu ka dhasho domaanka waa lagaa doonaya domaanka lagaa dhaafi maayo inaad magdhowdo calashaan magdhowidda lagaa dhaafi maayo tusaale ahaan adigoo maanta ugaadhsanayaad xabad ku eh, ku tuurtay ugaad shay aad ugaadhsanaysay sakaareer baad ku dhufays lahayd sidaada xabadii u baxdayba geed hoostiibu qof ka soo baxo madaxaad ku dhufatay qofkii baa dhintay ma u qastay adu inaad disho ugumaa talagelin dembigii qaatilka uu lahaa laguu qaadi maayo oo noqon maysi qaatilu nafs hase yeeshee qofkaa magtiisii waa lagaa qaadi lagu odhan maayo khata bay u dhacday magtiina waa lagaa dhaafay maxaasaa loo yii tole magta laskaga qaadaya waayo qaar fara badan baa dadkata iska dilaan hadha odhan la walahi kasmaumaan dilin anuu anu waxaan u dilay kama baan u dilay baska odhan lahayn aya markaasina sudda calayhim ariiq waddadii waa lagu awdayba waddadii markaas waxa weyaan xeeladaysiga ayaa laga xidhay adigoo hurdaada qofku ku hordo xumootood laag beerka kaga dhufato deedna uu rogaxo ma lagu qabsanayaa qofkaasi oo <laughs> ma lagu odhanaya nafaa dishay may lagu odhan maya wax qofaa dishay laakiin magtiisi ma lagaa doonaya ha waa lagaa doonaya magtiisii markaa talafka layskama dhaafo wixii aad itilaafiso layskama dhaafo isaga walkhaطu walikraahu wاlnisyaanu asqatahu macbuduna araxmaanu lakin maca alitlaafi yahbutu lbadel wayantafi tahiimu canhu wzalal waa kasaa ku tilmaam markaas imaamu sacidi qawaacidkiisa markaas waxa weya wuxuu tilmaamayaa wlkhaau wlkrahu wnisyaanu khaai ikraahi iyo nisyaanku saddexda alkan lagu sheegay soo maaha asqatahu macbuduna araxmaanu ilahay wuu inaga riday ilahayna raxmaanka ahi laakin maca alitlaafi yahbut lbadel haddaad wax baabi'iso bedelkiisii waa lagaa doonaya magdhowdiisii wayantafi ta'iimu canhu wzalal qofka waxaa laga dhaafayaa dembigii iyo simbirraxashada xagga ilahay lagaga qabsan lahaa waa laga cafinaya taas qodobka labaad ikraaha waxaa la yihahdo iyo qasabku qofka waa la qasbay shuruud bay leedahay ilaa shuruuddaa laga helana waxaasi khasab noqon maayo shuruuddeeda dhowr qodobo ka mid ah aynu sheegno kuwa ugu muhiimsan waxaa ugu muhiimsan qofka wax khasbaya an yakuna almukrihu daa quwatin wa sulaan qofka markaasi wax qasbayaa waa inuu qof awood iyo markaasi xoog u uleeyahay waxa uu ku hanjabaya inu inuu fuliyo isla markaa qodobka labaad an yakuna atanfiidu calaa wajhi lfawr aw calaa wajhi alfawriya qofku markaasi waxaan uu ku hanjabaya inuu kugu sameynaya haddaad waxaa sameyn weydo waa in markaasi si deg dega uu qabanayo deg waa inuu u sameynaya shaygaas waa inuu ku leeyahay haddaad waxaa sameyn weydo ko baan kaaga siinaya hadda hadda haddaan ku dilaya waynu kuleeyahy waan kusoo noqon doonaa sharxooda horta aan sheeg sheegno qodobka saddexaad waxa weeya markaasi alaa anlaa yakuna lada lmukrah quwatun yadfacu biha nafsahu walow bilfiraar waxay yidhahdeen culimadu markaasi waa anlaa yakuna lada lmukrah quwatun yadfacu biha nafsah walow bilfiraar inaanu qofku haysan kan loo hanjabaya ee la qasbaya waa inaanu awood haysan inuu isku difaaco walow baxsashana ha noqotabe karaya xataa waa la qasbay loodhan maayo waayahay sidaasoo qodobka afaraad ee ugu dambeeya waxa weeyaan anlaa yadhara fi likraahi ikhtiyaaruh waa inaanu ikraaha dhexdiisa ka muuqanin ikhtiyaarkiisu inan ka dhex muuqanin wax isagu doortay waa inan ka dhex muuqan wixii lagu qasbay keliya waa inu sameeya afarta qodob qodob u horey maxaynu nidhi qofka sameyn qofka wax qasbaya inuu awood u leeyahay fulinta waxaanu ku hanjabayo hadduu ku yidhaahdo waxaad qofkaasi gacanta ka goo haddaad ka goyn weydan adaa kawl lagaga siinaya ama gurigaa dumi haddaad dumin weydan adaa kawl lagaaga siinaya waa inuu awood u leeyahy in waxaa fulin karo haduu ilma halka albaabka masaajidka ku istaago u dheer qaato dana ogaa wallahi haddaan masaajidka soo gasho shan baan kugu dhajinaya oo te wallahi maanta waa lay qasbo masaajidka baan iskaga noqonaya ma lagaa yeelayaa taas <laughs> de waxaa laga odhanaya meel o dhaqan baa ku qasbaya intaad doonta adu ka qaada adu baad garaaci karto taasi noqon maysa ikraah waa inuu qofkani awood leeyahay waxaan uu kugu hanjabiyo uu ku fulin karo qodobka labaad waxa weeyaan qofkan ku hanjabaya waxaan uu kugu hanjabayo si deg dega waa inuu fulinayo haddaan kugu samaynaya waxa inuu kuleeya weeye laakiin hadduu ku idhaahdo haddaad eh, waxa weyaan gurigaa dumin weydo bil kadib baan kaw kaaga siin inaad gurigaa duumisaa kuma banaano mukrahna ma tihid waayo bil kadib inuu dhinta dhintaa dhici karta in adugu dhimataa dhici karta inaad ka baxsan kartaa dhici karta inaad awood awoodtiisaba ka badan heli kartaabaa dhici karta waayo in allaha yugayiru alaxaala eh, min xaalin ilaa xaal fi khuduuni markaas waxa weyaan daqaa'iq ilaahay waqti yaroo kooban ayuu xaaladaha ku bedelaa markuu doono marka waxa weyaan taasi lagaa yeeli maayo bil kadib baa lai dilayaayo iminkan sii fulinaya taa lagaa yeeli marka soo gaadhaa lagu leey bishii horta sug markay bishu soo gaadho markaasaad fulin doontaa waxaan lagaa doonaya qodobka saddexaad muxuu ah ha qofka mukraha ah ee la qasbaya inaanu haysan awood isku difaaco awood isku difaaco inaanu haysan walow bilfiraar haddii qofkan aad iska difaaci karayso walow dagaal aad la geshidba walow si kale intaad keli weyda aad ka baxsatid walow aad ka dhuumatid haddaad wuxuun aad kaga baxsan karaysa ikraahaasi waa inaad ka baxsato weeye mukrahana noqon maysid qodobka u dambeeya waa maxay waa weeyaan qofka mukraha ah ee waxaa lagu qasbayaa muxuu hmm, ahaa ha anlaa yadhara eh, fi likraahi ikhtiyaaru saasoo abaan filaya inaanu ka muuqanin markaasi ikraaha dhexdiisa sia ikhtiyaarkiisa marka wax lagu qasbo wixii wax kale ad ku darsanin tusaale haddii lagu idhaahdo nebi maxamed waa inaad caydaa haddaad caayi weydo koobaa lagaaga siinaya haddaad nabi maxamed iyo ilaahay isku darto so adugu ilahay kuma soo darsanin waad gaaloobay diintood ka bixi ikraah noqon maysa taas waayo aad ikhtiyaarkaaga meesha ka dhex muuqday waxaa lagu yihi gabadhaada haddaad furi weydo kow baa lagaaga siin markaasaad waxaad tihi saddexdiiba wayga tahay way kaa furmi <laughs> ila adaa adaa ikhtiyaarkaaga ka dhex muujiyey xabadun bay kaaga fileed furitaanka soo maaha adiga saddex ayaa kuu dirsaday ikhtiyaarkaaga meesha kadhe muuqsa ka dhex muuqday deedna ikraahi meesha uu ka baxayaayo mukhtaar baad noqonaysaa nin wax doortay ma garatay saasuu xaalkaagu noqonayaa marka arrimahaasi ayaa culimada markaas waa wey ay karaha u sheegaan in aad iyo aad markaas waa in la iskaga ilaaliyana mudan waayo xadiidka ku sixiga xadiidu ibni cumar radia allahu canhu rasuulku wuxu uhi sal allahu wuxuu yihi cabdillahi ibni cumar akhada rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam bimankibi rasuulku wuxuu qabtay garabkayga wa qaala wuxuu yihi kun waxaad noqotaa fi dunya addunyada waxaad ku noqotaa kaanaka qariibun inaad tahay qof qariiba aw aw caabiru sabiilin ama wadda ka gudbaya qof wadanka ku cusub ama wadda ka gudbaya noqo buu rasulku uri sal la alay kale wa kaana ibnu cumar ibnu cumar wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda idaa amsayta markaad galabaysato falaa tantadir ilmasa falaa tantadiri asabaax waa beriga ha sugin wa idaa asbaxta markaa waa beriysatana falaa tantadir ilmasaa gelinka dambe sugin wa wakhud min sixatika caafimaadkaaga u qaado limaradik xanuunkaaga uga sahay qaado wa min xayaatika noloshaada uga sahay qaado limowtika geeridaada saas buu odhan jiray cabdilaahi ibni cumar kun waxaad ahaataa fi dunyaa adduunyada dhexdeeda kaanaka hariibun inaad tahay qof ku cusub bilaadka oo kale qariib qof ku ah aw caabiru sabiilin ama mid wadda ka gudbaya oo safar ku jira wa kaana ibnu cumar cabdillahi ibni cumar wuxuu ahaa radia allahu canhuma ilahay labadoob raallia ah ka noqday yaquulu mid yidhaahda idaa amsayta markaad galabaysato falaa tantadir isabaax gelinka hore ha sugin ama waaberiga ha sugin wa idaa asbaxta markaad waaberiysatana falaa tantadir ilmasaa-a gelinka dambe ha sugin wa wakhud min sixatika limaradik caafimaadkaaga washay qaado xanuunkaaga wa min xayaatika limowtik noloshaadana geeridaada washay qaado waayo adduunyada marka waxaad ku noqotaa baalsi qof qariib ama wada gudbaya tusaalahaas waa tusaale baliiqa weeye qofka wadan qariib ku ah ee arrin intuu yimid doonaya inuu arrintiisa ka dhaamsu ka noqdo ama soco socdaalka ah labadaa qof meesha ay joogaan ma isku iloobaan waa maya markaad maanta bilaad u tagta u safarto ujeedo ujeedadeeda si sida ugu degdega badan baad uga dhamaysataa deedna waad ka soo noqota waad dhaaftaa haddaad caabiru sabiil tahayna adigoo tusaaleamka laamiyada ka gudbaya haddaad laamiyadu iska dhex seexata iska dhex istaagtuun ka hor soo lagula yaabi maayo caabiru sabiil baad ahay ka gudbaysay wadadu maqsuudkaagii maaha dee maaha waddada meel baad ku gaadhaysay waddadu markaa camal camal yay kuu noqonin waxaad noqotaa marka halkaa u socotay maqsuudkaaga garo oo jannadiiya laakiin yay kuu noqonin halkani watan iyayna kuu ma aad laqad axsana alqaa'il ninkii markaas u wanaagsanaayey ina lilaahi cibaada futana allaqu dunya wa khaafu نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعماaل فيها سفنا wuxuu hi ilahay wuxuu leeyahy addoomo wanaagsan ina lilahi cibaada futana addoomo soo jeeda buu ilahay leeyahy طلqوا الdunya adduunyadu way fureen farahay ka qaadeen gebigeediiba وkhaaفوا الفتنa fitantii dhex taalana way ka cabsadeen markaasuu wuxuu hi nadaruu fiiha falama calimuu adduunyadii bay eegano markay ogaadeen ay arkeen annaha laysat lixayin watana nin nool inaanay wadankii uu degayay u ahayn jacaluuha lujatan waittakhaduu waxay ka dhigeen bad laga gudbaayo waxaynay ka yeesheen saalix alacmaali fiiha sufuna camalada wanaagsanaan adoonyihii lagaga gudbayay baddaas ayay ka dhigteen dadka wanaagsan xaalkoodu waa saas dadka soo jeeda adduunyada waxa arkaan dariiq laga gudbayo oo aakhiro looga gudbayo faxayi calaa jannaati cadnin fainaha manaailka lula wa fiiha lmuhayamu ibn lqayim raximah llah wuxuu hi u kaalay waxa weyaan xay calaa janaati cadnin jannada lagu nagaanayo u kaalay fainaha waay jannadaasi waa manaaziluka alula gurigaaga hore weeye aabbahaaga ugu horreeyay halka ugu horsudaga halkay ahayd jannada soo maaha gurigaaga hore jannadu ku yaalaa fainaha manaaziluka alula katana isku iloobi hab dunya tusaaqu ilayka cafwa alaysa masiru daka ila intiqaali adduunyada kasoo qaadin gebigeedaba laguu soo ururiyo lagu siiyey miyaanay arrintaasi ku gabagaboon inaad ka guurto aayar inaad ka tagto un haddii adduunyada gebigeeda lagu siiyo daaraad ka guuraysaa maxay kuu tari doontaa markaasi waa marka waxlahay ku kordhinaysaa ma jirto tabban lidaarin laa yaduumu naciimuha wamashiiduha cama qariibin yakhrubu wuxuu uhi ninkaasina xumaan baa u sugnaatay daar laa yaduumu naciimuha naciimkeedu aanu daaimayn unu joogto joogto noqonaynin wa mashiiduhaa cama qariibin yakrubu wax kastood qurqurxisoo taagtaagta oo aad weynaysood adkaysaana wakti dhow kharaabi doonaa un adunbaa ka tegi ama isagunbaa kaa tegi doonaa ka adduunyadu y wadankuu noqonin wadankaaga rasmi waa aakhiro taasi u si sahay qaado sidaa cabdillahi bn cumar uu yihine gelinka hore haddaad soo gaadho gelinka dambe gelinka dambe haddaad soo gaadhana gelinka horeha sugin mar walba mustacid noqo inaad daartan adduunyada ka guurayso xadiidka xadiidka inoogu xigaa waa alxadiiu alxaadi walarbacuun xadiidka markaas waa koob iyo afartanaad an abi moxamed cabdillaahi bni camr bn alcaas radia allahu anhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa yuminu axadukum midkiin rumayn maayo oo imaan dhaba laga heli maayo xataa yakuuna hawaah ilaa hawadiisu ay noqoto tabacan mid eh, raa'itaan u ah ama daba socd u ah limaa ji'tu bihi wixii aan la yimid ilaa uu qofku markaas waxa weyaan la yimaado ama uu daba socod u noqdo noqon maayo iimaan rasmiya oo dhammaystiran qof laga helay mar kale aan ku celino wuxuu rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam si xadiiska ka muuqata laa yuminu axadukum midkii iimaan laga heli maayo iimaankii kaamilka aha ee dhamayska tirnaa xataa yakuuna ilaa iyu noqdo hawaahu waxa uu jecel yahay ee uu doonaya tabacan mid daba socod u ah limaa jitu bihi wixii aan la imid xadiidkani waa xadiis daciifa sia culimada markaasi tilmaameen sheekh albani raximah llahu tacaala waxa weyan waa daciifiyey culimo kaleo fara badanna markaasi waa daciifiyeen siday culimadu u badan yihiinna waa inuu yahay sida markaasi halkan ku qoran uu sheekhu uhi xadiidun xasanu saxiix rawaynaahu fi kitaabi alxuja biisnaadin saxiix falaa yukhtaru bih lgu kaa lagu degsoomi bisnaadin saxiix maaha waa biisnaadin daciif sanadkiisu markaa waa daciif laakiin macnihiisu waa sax macnaha uu sheegaya waa maxay laa yuuminu axadukum xataa yakuuna hawaahu tabacan limaa ji'tu bih midkiin iimaan dhamaystiran laga heli maayo ilaa hawadiisa iyo wuxuu jecel yahay ay daba socod u noqota rasuulka sala allahu caleyh wasalam taasina haddaa rasuulka daba socod u noqon weydo dee waxa weya shaki la-aan waad khasaaraysaa shakinataa markaas waxa weeyaan kuma waxba markaas waxa weyaan isku sii daalimayno xadiiska u dambeeya can abi malik can anas ibni malik qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalama yaquul qaala allahu tacaala wa xadiis lqudsi ilaahay baa wuxuu yidhi ya bna aadam ina aadamow inaka maa dacawtanii warajawtanii inta aad i baryayso ee aad i rajaynayso kafartu laka waan kuu dembi dhaafayaa maa kaana minka wixii xaggaaga ka ahaada oo dembiya walaa ubaali una aaba yeeli maayo waxba ka soo qaadi maayo ya bna aadam ina aadamow low balagat dunuubuka canaana asamaa haddii ay gaadhaan dunuubtaadu daruuraha aw canaana asamaai maa canna laka oo ah bimacnaa ma dahara laka wixii kuu muuqdo oo samada ka mida samaa dunyaha haddii ay gaadhaan dunuubtaadu uma istakfartanii deedna dambi aad weydiisato kafartu lak waan kuu dhaafaya walaa ubaali isla markaasina waxba kasoo qaadi maayo walaa ubaali kuma jirto kafartu laka waan kuu dhaafaya ya bna aadamina aadamow inaka adi adigu low ataytanii haddaad iila timaado biquraabi lardi dhulka muggi oo khataaya gafafa uma laqiitanii deedna ila kulanto laa tushriku bi shay-an adigoon waxba ii shirki yeelayn waxba ila wadaajinaynin ataytuka biquraabiha makfira waxaan kuula imanayaa dhulka muggii oo dembi dhaaf ah ya bna aadam ina aadamow inaka maa dacawtanii warajawtanii intaadi baryaysaadi rajaynayso kafartu laka maa kaana minka walaa ubaali waan kuu dhaafayaa wixii xaggaaga ka ahaaday oo dembiye ah waxna ka soo qaadi maayo oo aabba yeeli maayo ya bna aadam ina aadamow low balagat dunuubuka canaana asamaa hadday dembiyadaadu gaadhaan samada markaasi ta kuu muuqata ama daruuraha uma stafartanii dame dambi dhaaf aad weydiisato afartu laka waan kuu dhaafayaa ya bna aadam in aadamow inaka low ataytanii haddaad iila timaado biquraabi lardi khataayaa dhulka muggi oo gafafa uma laqiitanii deedna ad ila kulanto laa tushriku bii shay-an adigoon markaas waxba ila wadaajinaynin la ataytuka waxaan kuula imanayaa biquraabiha makfira dhulka muggi oo dembi dhaaf ah rawaahu tirmidiyu wa qaala xasanu saxiix xadiidkani saddex qodob oo muhiima ayuu ka kooban yihiin qodobka koobaad in ilaahay subxaana wa tacaala addoonku uu rajeeyo marna aanu naxariistiisa ka quusanin waa ka ilahay yihi qul licibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnatuu min raxmat illaah ina allaha yakfiru dunuuba jamiica waxaad ku tidhahdaa nebi maxamed oo kuwa naftooda ku xadgudbay ee addoommahayga ka mid ilahay naxariistiisa marna ha ka quusanina ilaahay naxariistiisa yaa ka quusta qof lumay ama qof gaala si ilahay qur ku sheegay waman yaqnatu min raxmati rabbihi ila adaaluun ma kuwa kuwa lumay mooyaane ma cid kale ilahay naxariistiisa ka quusataa ilahay markale wuxu uhi subxaana wa tacaala walaa tay-asuu min rawxi illaah inahu laa yay-asu min rawxi illaahi ila alqowmu lkaafiruun kuwa gaaloobay unbaa ilahay naxariistiisa ka quusta culimaduna waxay qofku fii sayrihi ilaa rabbih rabbigii socodka uu xaggiisa u socdo laba garab buu ugu duulaa garabka kooda waa weyaan alkhawf garabka labaadna waa alrajaa labadaas ma kala hadhaanba quraankana marar badan baa lagu soo celceliyaa wa kilaaya junubuhum junuubuhum can lmadaajic yadcuuna rabbahum khawfan wa amacan khawf iyo amac ayaa markaas waxa weyaan diintu ku dhisantahay gebigeeduba marka adduunka intaad joogto ilahay raje marna rajadiisa inay qalbigaaga ka maqnaanin isla markaasina ilaahay ka cabso nabi cibaadii anii ana algafuur raxiim waa rajadii wa ana cadaabii huwa alcadaab alaliim waa khawfkii markaa weyaan labadu mar walba ha wada socdaan khawfkaana la badiyaa intaad caafimaad qabto rajada waa la yareeyaa khawfkaa la badiyaa si macaasida aada uga fogaato markaa sii dhimanaysa addunyada kasii baxaysana khawfka halkaas baa la iska dhigaa gebigiisaba oo rajaa lagu soo ururiyaa arinkaaga waayo ilaahay wuxuu hi ana cinda danni cabdii b addoonkaygu hadba wax iiga malaysto agtiisa un baan ku suganahay uun haddaad ilaahay janno mooyaane wax kale aad ka malaysa markaas i dhimanayso ilahay waxaa laga rajaynaya inuu jannada kugu abaalmariyo subxaana wa tacaala qodobka labaad waxa weeyaan markaa qodobka sheegaya hadday dunuubtaadu si kasta u fara laakiin istikfaaraad daba wado inaanu dembigaasi sii joogaynin waa lagaa masaxaya waxa uu cabdillaahi bni cabaas odhan jiray laa kabiirata maca alistikfaar walaa sagiirata maca alsraar laa kabiirata maca alistikfaar ma jiro dembi weyni iyadoo dembi dhaaf dalab la daba wado walaa sagiirata maca alisraar dembi yarna ma jiro haddaad dul degto oo aad ka toobad keeni weydo siduu iskuu birbirayo unbuu dembi weyn isku bedeli doonaa dhowtoole markaa dembi weynna ma jiro haddii dembi dhaaf dalab la daba wado dembi yarna ma jiro haddii lagu celceliyo hadhow weynaanaya uun rasuulkuna sala allahu alay wasalam inaynu mar walba dembaabayno waa inoo sheegay xadiisu imaam muslim oo rasulku uhi sala allahu alayh wasalam low lam tudnibuu ladahaba allahu bikum haddaydaan dembaabaynin adduunka ilah waa idinka kaxayn lahaaba wala jaaa biqowmin yudnibuuna fayastakfiruuna fayakfiru allahu lahum ilaahay wuxuu keeni lahaa qoom dembaaba dembaaba dembaabid waa maqsuudba ujeeddaa laga leeyahyba qoom dembaabu ilaahay keeni lahaa hase yeeshee ilahay dembi dhaaf weydiista deedna ilahay dembigooda u dhaafo subxaanahu ilaahay naxariistiisu ma way muuqateenba markuu addoonku dembaabo ee ilaahay iska cafiyo ee uu dembaabo ee uu towbad keeno ee ilaahay iska cafiyo taas waa cadaynaysa ilahay fadligiisa iyo raxmadiisa subxaanahu watacaala ka ilahay in fara badan bari maa lii siwaa qarcii libaabika xiilatun falain rudidtu faaya baabin aqracu waman iladii adcuu waahtifu bismihi in kana fadluka an faqiirika yumnacu wuxuu hi ninkaasi alshaan maa lii siwaa qarcii libaabika xiilatun albaabkaaga garaacitiisaan garaacayo meel kanan uga leexda garan maayo falain rudidtu fa aya baabin aqracu albaabkaagaan garaacitaankiisa haddii layga celiyo iska noqon laygu ha la aqbali waayo ilah albaabka kaleen garaacaya waa kii waman aladii adcuu waahtifu bismihi waa keekaan baryayo ee magaciisa aan ku dhawaaqayo in kaana fadluka can faqiirika yumnacu haddii fadligaaga addoonkaaga faqiirkaa loo diidayo laga hor istaagayo yaa kale markaasi waxa weeyaan aan albaabkiisa garaacayo isaga barya ka ilaahay subxana wa taala isku dhuldhigaya waa inaad barido istikfaarna ula timaado qodobka u dambeeya waa qodobka sheegaya cidamu mansilati tawxiid tawxiidku mansilada uu leeyahay oo qofku waxaa layi bar hadda u fiirso low ataytanii biquraabi ardi khataaya dhulka muggi oo dembi hadda ayla timaado haddana laakiin ay la kulanto uma laqiitanii laa tushriku bi shay-a adoon cidna waxbay la wadaagtay aad ii timaado maxaa dhacaya la ataytuka biquraabiha mafira dhulka muggi oo dambi dhaafaan kugula imanaya bu ilahay leeyahy subxana wa tacaala ma axsanaha waa manzile aad aad u qiimo badan waa darajatu laa tudaaniiha daraja fadliga uu leeyahay tawxiidku bay kuu sheegaysaa waxaa rasuulku sal alla alay slam uu sheegay xadiis ilahay xadiisu lbiaaqa nin baa maalinta qiyaamo loo yeedhaa calaa ru'uusi dabadeetna markaas sagaal iyo sagaashan kitaab loo kala fidiyaa sagaal iyo sagaashanka kitaaba dembi mooye khayr kuma qornaa kitaab kastaana wuxuu leeyahay madu basari aragiisu halku kasoo noqdo maanta hadii meel banaan lagu istaa lagu istaaji bal halkaa eego halku kasoo noqonaya araggaagu dee magaalo ilahi baad arkaysaa soo in leeg buu leeyahay kitaab kastaaba kitaab kastana sharun baa ku qoran khayrba kuma qornaba waxaa lagu odhanaya yaa cabdi adalamaka cibaadiya eh, alkataba addoommahaygii wax qorayey miyay ku dulmiyeen qaale laa mayba rabbi ima dulmin ilaahay wuxuu ka odhanayaa addoonka iyo wax cudurdaar miyaad haysataa waxaan kaga cudurdaarato mayba odhanayaa xasano ma leedahay baa lagu odhanaya wanaag aan ku hayno mayba odhanaya ilahay wuxuu ku odhanayaa bala may annaga ku hayno ilahay ku odhanaya subxana wa tacaala badaaqadeed baa loo soo saaray qorantay keliya laa ilaaha ila allah bas wax kale aan ku qornayn warqadaasaa loo soo saaray taasaanu ku haynaa baa lagu odhanaya warad <laughs> yar iyo sagaal iyo sagaashan kitaaba mid ulamadu basri leegiye ilahay wuxuu koonaya laa ulma caleyka alyawm lagu dulmi maayo miisaankaagun eego deedna miisaankii baa la saaraya kitaabadii tagalan waraqad yar waa saaraya fatatiishu alkutub kutubtii way fududaanayaan laa ilaha illaa baana ka cuslaanaysa sidii baanu ninkaasi ku badbaadaya marka macnaheedu waxa weyaan khayr kale muu samayn tawxiidka u saxnaa un mooyaane soo ma aragtaada wax walba isagaa ka qiimo badan marka xadiidkaaso kale la sheegaya macnaheedu maaha macaasi iska dhex dabaalo oo tawxiidku iska yeeji saa macnuhu in lagu cafin doono iyo in kale ilahay baa garanaya lakiin waxaa loo jeedaa tawxiid haddaad la leedahay inuunbaad rajo leedahay laakiin haddaad shirki la timaado rajadu way kaa go-day man yushrik billaah faqad xarama allahu calayhi aljanna wama'waahu nnaar wamaa lilaalimiina min ansaar qofka shirki la yimaada halkuu hooyanaya waa naar isla markaasina janno waa xaaraan bay ka tahay aalimiinta wax u gargaaraana ma jiro wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk